jaa acraabiy lanko acraabiy wa ilaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka inteedi faqaala alacraabiyu acraabigi may kagolay calimni calim barani ani bar kalaaman kalaami bar kalaamkaasoo agol an kagolahu kalaamka kagolaaw qaala nabiyuna may kagolay guldhe laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah allahu akbaru kabiira walxamdu lilahi katiira ila aakirihi dhewo ja acraabiy a ila rasuulilah insadi sala lahu alayhi wasalam faqala alacraabiyu may ka golay calim anta ya rasuul allahi o kar nian ibar kalaaman ibar kalaamkaas oo agolo an kagola hu kalaamka gaala nabiyna o may kagolay guldhe laa ilaha ila allahu laa ilaha ila kalmajar ila allahu ilahi wa in waxdahu munfaridan halaadi shareedis laa sharika sharigna lahu lilahi ala sharig masugnaan allahu ilahi akbar wiin kabiiran wiinan ya winyi walxamdu maxadilahi ilahi maxadkaamila skula katiiran xamdan kaiiran xamdo fara badan wa wasubxaan allah ilahay dayrsan rabilcaalamiin caalamiinta rabishon e walaa xawla walaa taxawula wareegisha can macsiyat illahi ilikureegas lanaa una minin sugnaan ilaa bicismat illahi ala doorisismaahin walaa quwata awood lanaa una minin ilaa bilahi ilaa bicawni illahi ala kaalmidisma alihi alcaziizi sharafka badanaaya alihi alxakiimi xikmad badanaayay oo shay kasta meelilinkatirgala tijaayo xakiimkahay qaala may ka gooray rajulki gaala alacraabiyo acraabigii maylaya fahaaulaai kuwaan lirabi rabigay an sugnaaden adkaarsantan e rabigay amaantisa an sugnaaden fama li fama sabata li anina may an sugnaadiyen qaala ladina umay kagolay gul allahuma ya allah aley ikfir dhaaf li anin dhaaf warxam naxariis anta ilaahuni aning naxariis waati anta ilahu hanuni ni ani hanuni warzug anta ilahu irzaagni ani irzaagsa dhewa rawaa muslim o muslim iya wacdi kuriyey adkaarsilay kajarni can thawban radi allahu taala canhu qaala thawban may kagolay kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulshi ma haade ida nsarafa wa rasuulkadi godoomayo min salaatihi salaati rasuuli rasuulka salaadiisu godooma istafara huwa rasuulka dhaafatin dalbaay halaaan sititookya dhaafatin dalbaay qaala yaqul nabiyu waqaala nabiy naumeraay allahuma ya allahu aleeyo anta asalaamu zu salaami bedbaado alihin saaxib eti yeeraay kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ma haade ida nsarafa wa rasuulkadi godooma min salaatihi salaati rasuul rasuulka salaadisa si kubahaw istakfara dhaafatinga dalabaayo talaatan sida tooki astagfirullah astagfirullah ilahay rasuulka wagaala nabiy nahu may haaday sala lahu gaala nabiy nahu may kagoole allahuma ya allahu aleh antaad assalaamu du salaami bedbaadow alihin saaxiibeyeesas min anaqaaisi na ku bedbaaday an inaqaaisi assalaamu du salaami bedbaadow alihin saaxiibeyeesa an inaqaaisi na ku wa minka adhigawana assalaamu bedbaadow kan adhigaha kufule وaminka adika ilah adikawa aلsalaamu bedbaado kuna ka kule tabaarakta baraka badanaati yaada aljalaali winanta lihin saaxibayo walikraami yaada alikraami karaamada lihin saaxibayo saka golay rasulka salaatadi kuba ila lilawsaaciyi sheikh lawsaaci sheekh imaamki winay maylangaray wahuwa awsaaci maybu axadu ruwaati lxadiidi xadiidka dadka weriyaayan koosho aha axaadis xadiiskan kan ay dadka weriyaayan kumid e waa meeraya maylangaray ila lilawsaaci maylangaray kayfa الاsتiغfar astagfursadowsay haati kayfa sideba alistigfaaru dembi dhaaf dalabowsay haati qaala awsaaci may kagooley qaala huwa awsaaci may kagooley taqulu anta mukhaadabo ma eraase astagfir llaha astagfir llaha sadhew macna sadowka istigfaarta macna astagfiru ana ana dhaafatin dalabay allaha taala ilahay dhaafatin ku dalabe astagfiru ana ana dhaafatin dalabay allaha taala sadow aliftahob erto istakfirlah erto aliftaho sooshon ibile mana istakfir llaha istakfir llah yeno ansaxasalay kawaama yuri wadiska muslimon muslim ya wuri astakfir llaha astakfir llah taasa ad yani waa kay lerelili hadiskana yani marki salaadala kuba sida okel ya rasuulka erajarisano ay kolkan sadida took marki salaadala kuba may wele salaada salaada lakadhaha jari geegdhon ilahay lahasuugay cibaadi laha kadhaha jari haddana salaadi marki lakuba hadda mayliley astagfir llaha ilahay daafatin ku dalabe eebinay salaada hakadaha jare astagfirllah sade yani maybuwa salaada oo yani silankatargali ingudune isku dhii kort yani odooman odoon eta kolku yani silan fadaay ningudune hataa isku dhii korta ama isma ee dembe salaado salaada khushuuclaankatukto si almunaasabshi haayay kaamil hayti intukune isku dhii kort markaasa adina salaadi adinay kubatilata astagfir llaha lakumana ana astakfir an dhaafatin dalabe allaha taala ilahi astakfir llaha taala ilahay dhaafatin ku dalabe so leereley mana kayfida laga safarsadano taas wa rawa muslim o muslim iyo adidka wariyey وعn مغيرة بن شعبة رضي الlahu taعala anhu ana رasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam kana rasuulka may haaday ida faraga huwa rasuulka hadi kufaarug nagado min asalaati salaad hadi kubaho kufaarug nagado ay wasalama nabiy nabo salaam nagsado qaala yaqul nabiy nabag ininka gola wahadi laa ilaha ila allah waxdah laa sharika lah lah lmulk walah lxamd wahuwa cla kuli shayin qadir allahuma la mana ila akhiriya ka goolay ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam kana huwa rasuulka may haaday kana ho barg maybo daa'iman saasa ada jari o unun laninka bahanyi ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam kana huwa rasuulka may haaday ida faraga nabiy nabo hadi kufaarug nagdo min asalaati salaati kufaarug nagdo wasalama nabiy nabo salaam nagsodo asalaamu alaykum asalaamu alaykum er qaala nabiy nabag ininka gola wahadi laa ilaha ila kalmajar il lah ilahi ma in waxda munfaridan alad sharig laa sharika sharigna lah lilahi lisharig inin sugnaan lan o ilahay lisharka nagadawna anjarna manaa fi datihi wa fi afcaalihi wa fi sifaatihi lang ilahay lifarda nagadaw anjarna lahu ilahay kaliya yale almulku boqortooy kamile walahu ilahay kaliya yale alxamdu xamdo kamile وهو ilahay katirun ali awood waay ala kuli shayin shay kas ali awood waay allahuma ya allah aleheyo laa maanica kooreebaw mawjudun mahana limam aladigi acdaytaada sir walidasd lan ku reebo koro oo da ku reebo kor majar wa laa maanica koo manciya reebow mawjud mahaan limaam aladigi acdaytaada sidhumaagada dasd walaa mucdiya koo dafsiyawna mawjud mahaan limaagi manata walidadidon lan dafsiyi kolkere majar wa walaa mucdiya koosiyawna mawjud mahaan limaam aladigi manataada sid walaa yanfacu ma anfacaw daljadi tanaadnimo ka insaaxibaay minkaad higa aljadu tanaadnimadi walman taraas waay walaa yanfacu ljado daljadi saas ay faacilka aljad taasagihal walaa yanfacu ma anfacaw daljadi tanaadnamakin saaxibaay minkaadega aljadu tanaadnamadi walmantaraasu ay tanaadnamadiitis walmantaraasu bifatcin laaki aljadu macnaahu bifati laakriyo jadler alxadu walginaaw ey laa yanfacu lginaa kii taajirkahay ma anfacaayo ginaaw tanaadnamadiis ma anfacaw wainamaa yanfachu lankama anfaceeyo fadluhu fadli shay fadluka ilahu fadligaa kofka anfacaas waraxmatuka anfacaas wama gadamahu min camalin saalixin i walis hormarsaday oo camal suubon admaylay ka anfaceeya ilaahay fadli iyo raxmadiis iyo wali ada oo camal suubsata addunya inti rogdi khayraada samaysati anasay ka anfaaya maalki maalki wal makin tarawa hay walaa yanfacu ma anfaca oo jinta lahoosto daljiddiler walaa yanfacu daljaddi yani wa kay jad obana nagade obana walma taraw ninkaade gaal jadu obashay walma taraw oo oh, aboge nasabkesadahafaylaahi mae camalka suubankida ka anfae mana walaa yanfacu ma anfacaw da ljadi tanaadnamakin saaxiba minkadig aljad tanaadnamadi walmuntaraas bal yanfachu camaluhu saalixu ofka ma yanface amal shay suuban iyo fadlaga i raxmada anfaasilah mutafakun alayh saasa rija rasul salaada marki kuba adkaartasalan bahanyi laafi wacan cabdillaahi bin zubayr radi allahu taala canhuma cabdillaahi awsheelag naxariisa lamadiyobo anahu ana cabdallahi kana cabdullahi may haaday yaqul cabdالlahi kay kakola haadi dubra kuli salaatin salaad kasta gadaalshay eraay xiina waktigi yusalim huwa cabdالlahi salaam nafsad mayra jiray laa ilaha ila الlah waxdahu la sharika lah lah lmulk lah alxamdu huwa cala kuli shayin qadir laa xawla walaa quwata ila bilah la ilaha ilaha kalmajar ila allahu ilahi mahin walaa nacbuduna macbudan ila iyahu ilahi mahin lahu ilahiya leh annicmatu nicmo yaley ilahiya nicmo leh ilahiya dadan nicmoye waay walahu ilahiya le alfadlu fadiley lanki fado fadossi sida ilahay fadlo siisku leh walahu ilahay yalay asanaa faali yalay sanahaaso alxasanu wanaagsan laa ilaha ilaha kalmajar ila lahu ilahay maahin mukhlisiina halan khalisaan lah lilahi alo addiina daacadan khalisaan hinkaan hinkaanka ilahay an khalisaan a laa ilaha ilaha kalmajar ila lahu ilahay maahin mukhlisiina halan khalisaano lah lilahi alo addiina hinkaanka khalisaan ilahay bas nis diibnay hinkaansamaan walow kari abakaadeen alkaafiruuna kaafiriinta yani waa kay masalan gaalada habakaadeen qaala bnu zubayr cabdلlahi bn zubayr hadda hadalka usi eraay salaada marki kubahaya cabdلlahi bn zubayr sala jarel e usleyken daamisma e sanadan hay wa kana rasuul الlahi qaala qaala bnu zubayr maylaya hadalkan haddaan kagoolay salaada bacdisha adkaartan an akriyahay wa kana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulka ma haade yuhalil huwa rasulka ini tawxiidsada haadi bihina bilkalimaati kalimaatkan unata sheegniya ka tawxiidsadaay dubra kuli salaatin bacda kuli salaatin salaad kasta bacdishe salaad kastoo maktubatin mafrudatin lafarlo elay salaad kastoo waajib e bacdisha iyo adkaartan rasuulka akijarya lay mana hadiskana rawaama yuri hadiska muslimun imaamu muslim ya wuri adkaar kastoo salaado bacdisha lijidoy yala akriya rasuulka akijar daa'ima waan abi hurairata radi allahu taala canhu ana fuqaraa almuhaajiriina muhaajiriinta fakiirintood iyo atowseedin rasuulalahi seedin sala allahu alayhi wasalam fakaalo fuqaarinti mareena fakaalo muhaajiriinti fakiirinti mareena dahaba lataben xadiis larbiciin waay ahlu dusuuri maalgabeenti ahelkoodi yala taben ahlu dusuuri maalyaalki helsho dasrin dasrin lijamiy dusurka jami maal wa ahlu dusuuri maalyaalki ahelkoodi yala taben bidarajaati darjaali yala taben darajaadkaas alculaasa sareeyan ala tabe wanaciimi wabinaciimi nicmiya la tabe naciimkaas almuqiimi joogde ay dadki maalgabeenkaayan wal kasta oo kheer e dhonba la taben una kolkun yani madeero kornu dadkaas hormaren wa asxaabu rasuul dad eedin cibaadada daacada kadadaala aakhirasi ilahay lankadhawaado lahay kadadaala ahay tartamaayn daacada katartamaayn addunyama tartamaane aakhira ka katartamaayn aakhirasi may welay meelo oo m ay maqsuudka eh oo mustaqbalka eh oo dhan may bua aakiradaaso aakhiradaasa hadhowti fahamsan si kas wal kasta jaran nicmo kasta jartiyona cadaabka jar kolkan si cadaabkana lanku badbaado faday oo yani ilaahay raxmadiis dhan lang hala faday jina lang gala faday yeedan ka katartamaayan oo camala lan baahanya camalka ka tartama jaran hadda waa ko muhaajiriinti oo maka kuhijroodano wadan shoomaalisho kutabeeno idoosho kutabeeno ilahay tarkisan beheen iyo hadii ani yani haddana adana khayrki ka katartama ana fuqaraa muhaajiriin yatowsadeen rasuullahi sden fagaalo fuqaradii mereeno dahaba la taben ahlu dutuuri maaliyaalki ehelkoodi asxaabu lamwaali mana ahlulamwaali maaliyaalki ehelkoodi la taben bidarajaati darjiyaalo walila aragaay darajaadkaas oo alculaaso la taben wanaciimi wabinaciimi nicmiya la taben naciimkaas o almuqiimi joogde yusaluna may weli kamaa nusalli ka salaatina salaadan oo kale tukdaaya kama nusali unsudan tukdaan oo kale wayasumuna soomen kamaa nasuumu nanu sidanu soomana yoonu soomen walahum yawmay layna fadlun dheeraad min amwaalin maalyaale dheeraad yelin wafadlun dheeraad y lahum min amwaalin maalyaale maal oo badan iyo gaban oo unongabnua yaxujuna reed xajiyaayan maalkia ku xajiyaayan wayactamiruna cumraysadayan maalkia ku cumraysadayan wayujaahiduna jihaadayan maalkia ka jihaadayan وayataصadقuna sadagaysadahan maalka wal ku diibayan intaasa dheeraad nooku ayingo mana salaadis kala jarna soonka kala jarna laakin haanga dheeraad odoomunga hurooyayan cumraysadayan xajihayan sadaga diibayan jihaadayan maalka kajihaadayan antaasa nook hormaran faqaala النabiyu sala allahu عalayhi wasalam ilahi rasulka may goolay alaa ucalimu anaanama baraayo kum isin masan baraayo shayan shay masan baraayo shaygaasoo oo tudrikuna isin elelasan bibi shay shaygaas kaelelasan man kaelelasan sabaka huwa manka dhagay kum isin sin kormari watasbikuna isin ku dhagaasan bibishay man ku dhagaasan bacdakum gidaalkin ngaadeen ay alaa ucalimu anma baraayo kum isin shayan san baray shaygaasoo tudrikuna kaelalasan bi bisababi shay shaygaas hadii isin samaytan sabi shayba man duulka elelasan sabaka huwa manka dhagay kum isin sin kormari watasbikuna kahormaraasan bi bisababi shay shayga sabab shay man ka kahormaraasan bacdakum gadaalkin koyanaasin deri korne kahormaraasan sin sheegay walaa yakunu axadun axadun haadan afdala kay fal badan haadan minkum sinku fal badan haadan ilaa man maahin sanaca huwa man ka soobiyay mitla ma sanactum wala isin suubiden oo kal suubi maahin nin sheegu kaalo asaasi meren bala ninka sheegna kaale nin sheeg ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo talazudan lismiy rasuulka macashi magashi magashi macansadaaya ay nin sheeg ya rasuul allahi kadaraan ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo saala nabiyuna umay ka gooley tusabixuna dahiraasan allaha tacaala ilahiy dahiraasan subxaan allahi heraasan alfa kuli salaatin salaad kasta gadaaltee alaaan waalaaiina sodon i sd sadid ficilko darafkaas iyonay yani mafcuul mulagaasa katanasucaaya kibabosnkadiraasre tusabixuna yani waa kay kan horo lamada de lamada hor wal hadafi kan dambeyn wal siyay a macmulna waa wal sal tusabixuna bahilaasan allaha tacaala kalfa kuli salaatin salaad kasta gadaaltee alaaan waalaaiin tiradaas sodon i sd subxaan allah alkoesa watacmaduna macdiyaasan allaha taala ilahay macdiyaasan kalfa kuli salaatin salaad kasa gadaalshe salaasan waalaaiina sodon i sad alxamdulilah raasan watukabiruna wiinayaasan allaha taala ilahiya wiinayaasan kalfa kuli salaatin salaad kasa gadaalshe salaasan waalaaiin sodon i sadiya ilahay wiinayaasan qala abu saalixin araawi abu salax oo weriyey xadiiska weri may kagoolay can abi hurayratana kaweri lama suila markii la suaalay can kayfiyati dikrihina dikri adkaari adkaartan tan husowkeeda qaabsha marki lawarsadi qaala abu salax may ka goolay yaqul huwa shafsag may ka goolay subxaan allahi walxamdu lilah wallahu akbar sa ka goolay iska dare xataa yakuna ilaa ku haadaya minhuna yani minhuna min aladkaari kulihina halaaan wa halaaثiina sodon isad ilaa ku haadaya iya sada weele waay mutafaqun alayh san oo may baliya ahay adkaarta fi xadiis arbiciin lay qaala abu salixin abu salax kolkun sodon iyo sedi saadilan afriyaal salaad kasto fariile sukud gadaalshe sodon iyo sedi subxaan allah sodon iyo sedi alxamdulilah sodon iyo sedi allahu akbar antaasalakooya bes yani waa ka egaasimay kafatimaase laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah tamaamulmiya lere subaniseena doone tamaamulmiyu boqolkeeda ka dhimaystire yani waa kay taas boqolkaasa akriyaa salaad kasto bacdishe kolkun kaamay lang akriye raawigi xadiidki wiri yala warsaday kaamay lang akriye walshishal gooyey sodon iyo sedi misne walaska dare taasa la warsadi qala abu salixin abu salix may kagoolay araawi weliyey an abi hurayrata abi hurayra hatisak weli may lakagoolay lama suila huwa abu salix marki la suaaley an kayfiyati ikrihina ikri adakaari adakaartan ikrigoodi qaabshe marki la warsadi may kagoolay qala abu salix may kagoolay yaqul huwa shaksad may kagoolay subxaan allah ilahi dayrsan walxamdu lilah ilahi maadkaamidede wallahu ilahi akbar win sa kagoole xataa yakuna alcadadu cadadka inti ku haadaw xataa yakuna alcadadu cadadka inti ku haadaw minhuna min aladkaari adkaartan hesho kulihina kulil adkaari adkaartan kulisho cadadka inti ku haadaw talaatan wa talaatiina sodon i sade cadadka inti ku haadaw mutafaqun caleyh kolka yani subxaana allahi alxamdu lilah wallahu akbar kowa subxaana allahi alxamdu lilah wallahu akbar subxaana taasi in wadaa sodon iyo nayaw sadadeersi kolkan hoob taas wel maynagadaas si kasta mahabahaasa sodon i sad alamd subaan lahi sodon i sadarti allahu batina sodon i sadarti yani alxamdulilah sodon i sadarti sagaalon i sagaal saasakin kadagadaaya mutafakun aleyh sal wele ley mana meel kale riwaayo kale o yani wa kay wal shishalgooye otaan manaha marahat walalan warsaday wal shishalgodooda koosa may dhiiday wal shishalgooye i mal shishalgooye laska dari saadun welano subxaan allahi subxaan allahi subxaan allah gooni sodon i sadi laga saabe alxamdulilah alxamdulilah gooni allahu akbar allahu akbar sodon sad gooni lang hisaabe saasa hayti kalkun tiyeeda hayti ala warsaday may lare ee gooni gooni lang hisaabe mis wal iska dare raawi hadidka uliyaay markaasa mere gooni gooni ma lang hisaabayo wal iska darey may lare subxaan allah alxamdu lilah allahu akbar alinta kusay subxaan allah alxamdu lilah allahu akbar lama sodon isada saas kuli shoma hakin baa sodon isada hakin baasre wasaada muslimun muslim may ziyaadiyey tankarani jartas subxaan allahi yani sodon isaderto lafdiga hoob la fiiri tusabixuuna dahiraasa malariha bes dahiraasan dahidowki hoobana subxaan allahi subxaan allahi goono isaabat yena kooyaslay alxamdulilah goono isaabaton kooyaslay wallahu bar goono isaabaton kooyaslay mana admaylil koofadey yani sodon istikasaba sodon isadakushaan hoob iska dartona fudeed waay subxaan allahi alxamdulilah wallahu akbar subxaan allah alxamdulilah sodon isadiyan sadilenadaas wazada muslimun muslim may ziyaadiyey fi riwaayatihi riwaayati muslim muslim riwaayadiis may ziyaadiyey farajaca fuga fuqaraa lmuhaajiriina muhaajiriinti fakiirantoodii ha nagadeen ilaa rasuuli lahi ang nagadeen sala lahu alayhi wasalam haddina dacwo lamaadasheen faqaaluu mayreena samica dheegeen ikwanuna walanyaaniya dheegeen ahlulamwaali meelihooday fasirsi riwaay riwaay fasiraas ahludusuuri hooday ma lahayn ahlulamwaali dusuurtuba ay amwaal layo jamcu disrin dusuurka jamya hayti kalku ahlulamwaali ahludusuuri meeleer fada ahlulamwaali fasir si hooday fasirna dusuur ma lakajeed alamwaal alkajeed samya ikwanuna walaalnyawaaniya dheege ahlulamwaali maaliyaalka yelkooda bima wa dheege facalnaa unusalniya dheege walinusubinayona dheege feed fa faclu faleena mislahu misla ficlina ficilkan oo kale sameey nimankan ilikasnilasarkamahaya haddana sa yani cibaadadi sadaqadii walaagasila dheeraadninkoy adkaarkanilagobsaden yoonashogaban adkaarti akriyaaya yoon fadaayan akriyaaya kulkusa weelan jinla meelilay wilino horjaran la faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagoolay dalika kaas dalika almadkuuru madkuurkaas kaas fadlullahi ilahay fadli shay waay yuti ala siye madkuur kastoy man yasiye yasha ilahay doona wa ay taas fadlullahi oo ilahay lankifadaaw maal oo xalaaleenti kaerzaan iyo hadan cibaadai daacanka dare mana oo dhini kas adgaarti ki kala jar khayraadki kala kila jar xajki baahay zakadi dhiibe sadagadi dhiibe jihaadkiiba anifolilankatargali dhiibe waxyaalihi o dhan sameeya kalku cibaadi ima iska darsaday maala iska darsadi alghinaa alghaniyu shaakir yalere alghaniyu shaakir afdal am alfaqiru saabiru yani afdal sileraayo lan fakire oo sabraw iyoonayo lang oo taajiraho ilahay shukriya ay fal badan aleri mana culimada iska khilaafen qaarkood may leyna alfaqiru saabir iyo afdal eh lanka fakirka e eh, oo haddana fakiirnimadiis kasawara daacadiis ilaahay gududow kaasa afdal eh dadna mareena alganiyu shaakir lanka taajirka eh, ho waan hadan rabi shay shukrihayo daacadis gududow maalkana wali lanka targali dhiibaw kaasa afdal saasa eh, eren kolka hadda gofka may nagadi ay dalika fadl llahi yuti culmada leho yani alganiyu shaakir iyo afdal e eh le sansa oo kalen dalis dalika fadl llahi waay ilahay fadli shay waay yuti ala siyahi fadlaga man gofki yashaa ilahay doonaa siisade lanki fadaa ilahay maal iyo nayo cibaadayn iska dare mana kalkun fadlo taas lanki fadlo ilahay fadlana kalkun yani ilahay lanki fadaa siisade ana yani mareebo karo rasulka fadlo ilahay addusuru jamcu daharin jamcu dasrin bifati daali alafri waiskani taai dasrin saadaas oo almusallasati itaamisi dasrin jamcu dasrin lijamya dusurka jami addasru macnaahu almaal lkasir waay addusur jamcgibo waanhu an abi hurairata radi allahu taala canhu an rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasulka may golay man sabaxa lanki dahiro allaha taala ilahi dahiro fi duburi kuli salaatin salaad kasta dabadiye salaatan sidi wa talaatiina sodon i sidi dahiro wacamid allaha ilahi macdiyo salaatan wa talaatiin ilahi macdiyo waa kushi shalkooykiwa wakabar allaha ilahi yani ka wiinayo salaatan wa talaatiin waqaala huwa manki kagolo tamaam almiyati boqol dhimaystirse kagolo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lah lmulku lah lmulku lah alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadir sulka golowa gufirat khadaaya khadaaya man mankaas gefiyaalshe yala dhaafe wain kaanat hiya khadaayad ha bahaate misla zabad lbacri badi humbudeeda oo kale bahaatire waa muslimun muslim iya wadiidkana weriyey waanhu an abi hurayrata an rasuuli lahi sala lahu alay slam qala rasul may gol man sabaxa allaha tacaala ilahay lanki dahido dubra kuli salaatin caqiba kuli salaatin salaad kas ereftiye salaatan wa talaatiin sodon isedudahid sodon isedud subxaan allahi subxaan allah sodon isedad waxamid allaha ilahay macdiyo salaatan wa talaatin sodon iyo sadon alxamdulilah alxamdulilah er wakabara wiinayo allaha tacaala ilahay wiinayo salaatan وaلaثin ilahi winso allahu akbar allahu akbar allahu akbar sodo sede وaqaala huwa manka kagoolo tamaam almiati boqolki dhimaystirshe may sadmeerood min sodon i sade may nagadaas sagaalon i sagaalo nagadaas harinko dhiman boqolki kamilsi وaqaala kagoolo tamaam almiati kagool miida dhimaystirshe may miida dhimaystirshe kagool laa ilaha ila kalma jar ila allah ilahi man wada mnfaridan ala dikr la sharika sharik la lilah ala langlishirka nagda wa fi dati wafi wa fi afalihi wa fi sifati langlishirka nagda majar lah ilahi la almulku dogorsooyka amila walah ilahi alxamdu leh wawa ilahay ala kuli shayin shay kas kadino nali saka ol tamaamulmitan aha wafira kadaya kadaya man manki yani gefiyal shay yala dhaafe wain kanat hiya kadaayad habate misla zabad lbahri faduun budeeg oo kale bahaate sawa muslim muslim wadi turiyey yani saas adkaartasalan bahanyi in ilaa fi masala dadki hor yani dade daacadan kadadaalayo cibaadadan kadadaala ahaayen adkaarta isbaraaye hataa isburari jira hata marmar may dhiyaasay oo la sheegi jiray bafo yani lang ali lanki tamaamulmiya insheeg gabirte kadare lang ali la sheegay mana lang ali lanki tamaamulmiya insheeg gabirte kadare ari boqol ka dhimeystirse lanki insheeg gabirte kadare kalkun may bua yani adkaarta lisbarahay adkaarta lisbarahay kalkun tamaamulmiyadi waato san laa ilaha ila allahu wada ilaa akiri kolka alkaarta saas mana doktor hoog mahaynogdahay hoog wadadmaka baraan mana kofkan tartiib si tartiibe eh, kolkan hataa waa yani waa kay may jaray hataa yani langonayo iguursadaas ha eh, ha islaam heeraay mana saasa hay gabarta yani shukaansashe saas ahay oo muslimada eh, o yani saxaabiga gabarti leerahay umusalem umusalem ana saadi daymahay iya saas ahayti mana abu dalha abu dalha lan leeraha saas guursati mana oo adag oo aha islaantoobo hata meher maka waydaarti mana islaamka islaamka leyba meherka islaamka ad islaamka amirka e eh. lanki koilaysa islam ilaysa kalkan saasu diinta oob fursad adan hele si ala si fursadan ka helo oo qofka walanka sheego korto mis walka dara korto walan bahanyi mana walan bahanyi rawa muslim muslim iya wadiska wariyey wa can kacb bni cujrata radi allahu taala anhu can rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay mucaqibaatun laa yakibu qailhuna yani saasu mana adkaarti walaa lisbaro diinta lisbar eedan faylasa mana hadi lamadan ber wali dareermadeegni yani wa kay masalan ba ahe yani wa kay of kaskaba jirka dareero iswarsadaayan mana marka silaweerimo shi koley yani wa kay ma iswarsadaayan arkaanulislam iyo ahy arkaanulislam iyo imaanka liti imaan imaylka jeed koley wala wal suaariyan maleeyey mikas yadila akriya mana dadka don yadila akriya ki jirka dareero dhalinyarta iyo kasheekosadaay maysanahay intama yelilay mana kalkun yani dintis maroshe hoos ognang helo dhan laga seema midan faylasa mana may wele yani dadki ahay minjeedan walbarashadi kalkun yani reesaaso masalan hay marka dambe yani sifuleed kabardaay waan dantiyo lay wal dantiyo kajarlay waa muslim muslim iyo wadi kuriyey lang hadi yani muslim ho waan arkaan liman kasaane ay yani wa kay masalan taas oo kale ay yani wa kay arkaan lislam kasaane yani wa kay taas oo kale liki iman kasaane saas e ibshelet masalan kalku yani ini lisbaro faylat faylo mana isburarijinta fayla وan kacb بni cujrata radi alahu taala canhu an rasuuli lahi sala الlahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka goolay mucaqibaatun ku irbiyaayaan laa yakibu mahoogawa ilhuna lankikagool mahoogawa o faacilhuna lankifada mahoogaw dubra kuli salaatin salaad kasta gedaalshe salaadaso maktubatin lafarwel salaatun wa talaatuna wa ay mucaqibaatun hani irbiyaayeen mucaqibaat ay tasbiixaatun wa tasbiixaatun tasbiixaat tasbiixaadkaasoo mucaqibaatun irbiyaayaan yani laa yakiib mahoogaw gaailhuna gaail lmucaqibaati tasbiixaadkasoy lanki ka goolaw mahoogaw makasaara rasul o shakraawa o faacilhuna faacil lmucaqibaati mucaqibaadkasoy lanki fali mahooga makasaaraaw dubra kuli salaatin salaad kasta bacdisheena kagooli ama fali salaatun huna mucaqibaadka may guaha salaatun wa salaatuna sadon isadua tasbiatan in tasbiatin eh وaلaث وaلaثuna sodon isaduay tacmidatan min tacmidatin alحamdulilah eh وaarbacun وaلaثuna sodon iyon afar way takbiratan min takbiratin eh hawa muslim muslim iya wadiskana weriyey mucaqibaatn tasbixaat tasbixaat yu'taa lalakooyaw bihina bitasbixaati acgaaba salawaati mana salaadiyaalka iraftiyo lalakooyaaw laa yakibu mahoogaa kalku tasbixaat maga dardaas tasbixaatn tasbixaat mana tasbixaat marki lay calamulgalabo aha tasbix iyo yani wa kay masala takbir iyo taxmid isla jaran laakin subxaan allahi ti laalibi tasbiixaatun tasbiixaat tasbiixaadkaasoo mucaqibaatun irbiyayan irbiyayan wala langarina salaado iribtiyo laakiya laa yakibu mahooga gaailhuna gaail lmucaqibaati mucaqibaatkaas lanki kagoolaw mahoogaa o faacilhuna faacil lmucaqibaati mucaqibaatkaas ki falaay mahoogaa dubra kuli salaadin salaad kasa bacdishana falaay ama kagoolay salaada soo maktuubatkana fardwelay huna mucaqibaatkamaybuwa salaatun waalaatuna sodon isdua tasbihatan min tasbihatin waalaatun waalaatuna way tacmidatan min tacmidatin alxamdulilah waarbaca waalaatuna sodon iyo afar way takbiratan min takbiratin rawa muslim o muslim ya wadidki wariye an sacdi nabi waqas radi allahu taala anhu ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam kana rasuulka ma yaadin yatacawad huwa rasuulka yani ki o megan galaw yahaad dubra salawaati salaadyaalka gadaalsho bi haulaai kuwa anga megan galay kuy alkalimaat kalimaadkan inso olang allahuma ya allah aleo ya nacuudu men gale bikadi ko men min aljubni fulaynima heshe komen gale walbukli wa min albukli bakilnima komen gale waacud men gale gigadi komen gale min an uradda ana inan li radiyo ilaa ardali lcumri cumro tidis oo liidad lin radiyo ilah komen gale waacuud men gale bigadi komen gale min fitnati dunya addunya fitnadiya komen gale waacuud men gale bigadi komen gale min fitnati lqabri gabre fitnidisa komen gale sawaama yure xadiska albukaariyo imam lbukaariya weri can sacd bni abi waqaasin radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam kana rasuulka may baadi yatacawad huwa rasuulka ini magangalaw yahan dubura salawaati salaadiyaalka gadaalsho iyo magangalaayo salaadiyaalka shante gadaalsho wa rasuulka magangalaayo nina tacliimahay rasulka sala allahu alay salam bi haulaai kuwan halka magangalaayo kuwi alkalimaati kalimaadka anin soodan eh kalimaadka ma iwaano allahuma ya allah aleyo ini nacuudu min gala bikali komen gala min aljubni yani fuliynima komen gala ilaah inaan fuliynagado komen gala odowki koobsog gaalada koobsog walbukli wa min albukli bakilnima ilaah komen gale waacuudu aan men galay bika ilah adika men gale min an uradda ana an liingnago ilaa ardali lcumuri ilaa akas lcumuri cumriyaala kan ka liidada liingnago ilah komen gale a ay cumri kan ka liidada may go akaska oo gofka marki oo eed waayo waayelangnagdo yani dhaldalo hileeraayo oo yani wa kay lama arido hileeraw maaragna waktigaasu mana oo inkasaano durshe i nafcisha inkasaane taas oo kale gofki nagad sidii awlaadnimadii oo kale nagdo taas nagad hasan ere ardal lcumr tan yada ilahi rasulsa kumeengala waacudu meengale bikaadahailahdi komeengale min an urada anani lingradiyo ilaa ardal lcumri ilaa akas lcumri cumriyaalkanka liidad inti من lingradi taasa ilah komeengale waacudan meengale bika ilahdi komeengale min fitnati dunya addunya fitnadiya komeengale waacudan meengale bika ilahdi komeengale min fitnati lgabri gabra fitnigisa komeengale rawaama yuri abdka albukaariyo bukaariya wuri وan mcaadin radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam akada rasuulka gobday biyadihi yadi mcaadin mcaad galantiisa gobdi waqaala nabi naomay ka golay ya mcaad mcaad walahi agraardayn an la aibu jeela kaadika jeela faqaala nabi naomay ka golay usika kintagarme ya mcaado laa tadacana anta adan kutabtay fi dubri kuli salaatin salaad kasta bacdishan kutabtay tagula kagolas allahuma acini cala dikrika wa shukrika wacusni cibaadatika sa kagolas kutabtay an mcaadin ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam akada rasuulka gobdi biyadihi yadi mucaadin mucaad galantisa gobdi waqaala mustafa sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shareed ma ereg ya mucaado mucaadow mucaad bin jabal fakir hadi luma mucaadow wallahi yakdhaarda ini an laa uxibu jeelaka adka jeelaad fadlo eedan wiin waay darajo eedan wiin hadi khayr kalgi lahay rasuululahi sala lahu alayh wasalam kaleya ka jeeli kaleyi king markaati nagdahay lanfayl waay of ini lanfayl dareensiye mucaad bin jabal faqaala nabiy naumay kagolay uusika kin dardaarme ya mucaado mucaado mucaado kin dardaarme laa tadacana anta adon kutabtay adoo mucaad eta fi dubri kuli salaat kalkun dardaartan hadi lankoan socod mucaad an socod laakin dadka dhong asaabta dhong an yaal muslimiinta dhong an yaal lamba muslime nido adan akriyo ya laabud ee rasuulkan dardaarmey uusika may kin dardaarme ya mucaado laa tadacana an kutabtoy fi dubri kuli salaatin salaad kasta dabadiye an kutabtoy tagulu antaad kagolaas allahuma ya allahu aleheyo aika halmay ni an inkaalnay aini aini aana horto ficilka hortaba aana nuuntao wededi nuunti ficilka wedediya kalku nuuntaas oo nuunalwigaaye yalka idgaami aini wa allahuma ya allahu aleo aini inkaalmay calaa dikrika ai anta ilahu ada aini aini ilahu ada kaalmay ni an inkaalmay saasa adlag allahuma ai anta ilahu ada kaalmay ni inkaalmay aini ilahu inkaalmay ala dikrika huska inka kaalmay in an huso fade ila huska galan goba inka kaalmay wa shukrika wa ala shukrika macdinta inka kaalmay in an king macdiyo fade ilah inka kaalmay wa xusni cibaadatika cibaadada tan wanaagsa e eh, ilah inka kaalmay cibaado wanaagsan koy fade ilah inkala gobay inka kaalmay sadeeri maana oo qof kasta lan bahanya soo laafiyay macruf adol bargeedaguna wama yura adiska abu daud bisnaadin saaci an abi hurairata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qala rasulka may ka golay ida tashahada axadukum ahatin hadii atacyaada falyastacid huwa ahati men galoy bilah ilahi men galoy min arbacin afar heshay ku men galoy taqulu antaad may kagoolase allahuma ya allah aleyo ini an acuudu men gale bika adi komen gale min cadaabi jahanama jahanama cadaab she komen gale wa min cadaabi lqabri gabriga cadaab she komen gale wa min fitnat lmaxya nololi walmamaati geerada fidnadiya komen gale wa min shari fitnat lmasiix dajaali hay masiix dajaal fidnadiis tartiya ilah komen gale sa dhaawa hayastacid falyastacidi megan galo idaa tajahada axadukum aakin hadii ataxyaad akriyaa falyastacid huwa aadkii megan galoy bilah ilahay megan galoy min arbacin afar walaad ilahay kumegan galoy yaqul laxadu axadka may kagooley allahuma ya allah ala ini an acuud men gale bika adi komen gale min cadaabi jahanama jahanama cadaab sha komen galo min cadaabi lqabri qabriga cadaab sha komen galo min fitnat lmacya nololo fidnadiya ya komen gale nololo fidnadiya nololo tan e fidnadiya komen gale ini khaatimad humaato ama lanki yani saaxibu macsi nagdo fidnadiy addunya nololo fidnadiya komen gale walmamaati geerad fidnadiya komen gale wa oo faatimadhumaaasa agalaasayeen wa min shari fitnat lmasiixi ki masaxaaye adduunka dhong masaxay maki madiina maantakal masaxay addajaali been badanaay fidnadiisa artisa shartisa ilah komen gale sida dhahaa ilahay rasuulka sala allahu alayhi wasalam rawaa muslima muslim iya wa adis wariyey aliyin radi allahu taala anhu qaala alamika ku ole kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkiimaad ida kama huwa rasuulkati kumayla salaati salaadn kum yakunu may haadayay min aakhiri ma shaykan undamboy yaqul nabiy kagolaw bayna tashahudi bacda tashahudi wataslimi waqabla taslimi kagolaw kan damboy may haaday allahuma ikfir li lahuma ya allah alayo ikfir li ila aakhiri yahaadi kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may haadi ida kama huwa rasuulkati kumo ila salaati salaadn kum yakunu may haadaya min aakiri ma shay kan undanboy may kumid haadayo yaqul nabiy kugoola kan undanboy may kumid haadey bayna tashahudi bacda tashahudi ataxiyaatka marki la dhamayo bacdishe wataslimi waqabla taslimi asalaamu calaykum hortiye kan kugoola may ba undanboyey allahuma ila aakiri allahuma ya allah alayo ikfir dhaaf li an laantain dhaaf ma demb gadamto an hormarsadi wama demb akarto an gadaal marsadi wama demb asrarto an oo ling wargabna wama demb aclanto an daahirsaday dadkulon yaragaaya وama dinbo asrabtu an kacabdgdi وama dinba anta ilah adalay aclam ogda mini an hegey ogda b bidmbi dembig suga i ogda وama dinba anta adalay aclam ogda b bidmbi dembig mini an hegey afuliad ogda wali dembe nusubi hata naftahin maamaynka wargabne adalay ogdana ilah dhaaflay anta ilah ad almugadimu alihi marisiyawyata lang ali lanki ahlu ahlu daacada e dadisara deersiyaayo marsiyaayo hormarsiya hormarsiya almugadim hormarsiya lanki acmal faylilakooyo daaca faylilakooyo hormarsiyaayo darji sare deersiya waanta ilah almuakir alii gadaalan dikaya nimanka cusaate adkicaasiyana alii gadaalan dika adalaya laa ilaha ila kalmajar ilaa anta adamahin saka gole adkaartan ya yani waa kay rasuulka kagolo jari sala allahu alayhi wasalam wari ka golo an andamboyen rawa muslim muslim ya wadi kuriyay salaada bacdishayan adkaartan laakre ida qaama ila salaat yakunu min akiri ma yaqul bayna tashahud watasliim allahuma ilah kuwa an aisata radi allahu taala anha qaala daciis may ka golay kana nabiy naumay hadi sala lahu alayه wasalam yuktir nabiy nabagini badiyo iyo hadi iyagura nikagol fi rukuuci rukuuci nabiy wafi sujuudi sujuudi nabiy nikagol iyo badiyay subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma akfirli taasa badiyay kana nabiy naumay hadi yukabir huwa nabag yuktir huwa nabagini badiyo iyo hadi sala lahu alayه salam an yaqula qawlahu qawl nabiy nabo goolshiya badiyay fi rukuucihi rukuuci nabiy nabo rukuucshay fishay kagola wasujuudi wafi sujuudi sujuudi nabiy nabo sujuudi fishay kagola subxaanaka tanzihan laka ilahu dahirsanankin sugnaati mita subxaanaka usabixuka ilahu ka dahire subxaanaka dahirsanaanta iya ka dahire allahuma ya allahu aleyo rabbana ya rabbana rabbano wabixamdika ma xamdika amaanta lalaga allahuma ya allahu aleyo ikfir dhaaf li an laantaindaaf tanga badi jarirkusujuudba mutafaqun aleyh hadisna mutafaq anha an caisaa radi allahu taala anha ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam kana huwa rasuulka may aaday yaqul huwa rasuulka ninka golaw aad fi rukuucihi rukuuci rasuul rasuulka rukuucshay sala allahu alayh wasalam fi sujuudi sujuudi rasuuli rasuulka sajuudis meeraay subuuxun qudusun rablmalaaikati waruux seeraay subuuxun dahisnaan yani lahu lilahi alamay baan sugnaaday subuuxun dahisnaan aan sugnaati qudusun dahisnaan aan sugnaati rablmalaaikati malaaigti rabisha waay waruuxi warab ruuxi jibriil rabishay waay ruux manaha ta doona laambii jibriil alanglijee wawa jibriil waay min dikri lkhaasi bacda alcaam iya nagadaas kowta yani waa kay caamal ha sheegi rab lmalaaikati hoob ler usun malaaigtlajarml gala fadi wruuxi wa rab ruux adin jibril yaler goonilahantaari lifadilatiy oo malaaigtadama isku fal badanya saas daraadeed goonilahan bi usun malaaigtljar ruuxi langari fal badanaan isu fal badany ilmahiminti fi lkaas bacda alcaama lere mana caama koota la sheegay rablmalaaikati lahery wruuxi khaasatan jibril jiray malaaigtilakjar kalka min dikri kaas bacda alcaama lere yani saas wa may saas kusiyaasa lanka oo oh, goonilambi ini fadili gooneley sabocon dahisnaa yani law lilahi ilahi may kan sugnaade sabocon dahisnaan an sugnaati kudusun dahisnaan an sugnaati rablmalaaikati malaaigta rabisha waay yani waruuxi warab ruuxi ruux rabishay waay jibril rabishay mana dadkano yani waa kay malaaigta oo dhan ba leresunlagalabarer lifadilatilambiyay saasaarija rukuuci sujuudaba adkaartanga badiyaahay rasuulka sala allahu alay slam kaana yaqulu fi rukuuci wa fi sujuudi subucun kudusun rab waruux saasan bayire rawa muslim muslim wadi wuriye an ibni cabaasin radi allahu taala anhuma ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay faama rukuc rukuc faacdimu winaya fihi fi rukuci araba raful winaya caza gaalibaada wajala winad wama sujuud sujuud fajtahidu dadaala fi duaai duaada ka dadaala fakaminun may ba ola aha ay fa xaqiigun may aha an in ila ajiibo lakum lising ajiib ya ole ya xaqiigewa an ibni cabaasin radialahu taala canhuma ana rasuul lahi sala lahu alay salam qaala rasuulka may ka golay faama ruku faama rukuc rukucga facadimuu wiinaya fihi fi rukuci wiinaya araba rabag wiinaya subxaana rabiy alcadiim saas daa yani waa kay caza aalib haday wajala winadi rabag subxaana rabiy alcadiim saas daawa rukuc waama sujuudu sujuudun fajtahiduu dadaala fi ducaai duaa ka dadaala sujuudin atioka jartana addunya aakhir wara ilahay kutuuga sant kutuuga fagaminun fa may xaqiig ayustajaaba in ilajiibo lakum isin ajiib doadin in ilajiibo xaqiiga ha doada ilahay katuga sajuudada se ilahay katuga fagaminun may ba xaqiiga aha ay fa xaqiigun may ba xaqiiga aha fagaminun fa xaqiigun wajadirun may ba owlaha ayustajaaba in may xaqiiga aha oo oh, owlaha lama golka fasirko fagaminun may ba xaqiiga aha ama isfagaminun may ba owlaha lisfagaminun may xaqiiga aha ayustajaaba ducaau ducaada in ilajiibo lakum isin doada lisin ajiib rawa muslim muslim iya adisna weriyey waan abi hurairata radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala lahu alay slam qala rasul may gole aqrabu ma yakunu lcabdu aqrabu akwaani lcabdi adoon ahaashadiistaan kadhawaasho badan min rabi rabi lcabdi adoonka rabi shan dhawaada walhaal huwa cabd saajidunkiisa jusun ay waay fakfiru badiya ducaa ducadi badi wa rawa muslim muslim iya adis weriyey ana rasuul lahi sala lahu alay slam qala rasulka may gole aqrabu ma yakunu lcabdu aqrabu akwaani lcabdi adoonka ahaanshadiis tanka yani dhawaasho badan min rabi rabi lcabdi adoonka rabishan dhawaalo tanka dhawaasho badan walaalo cabdiga saajidunkisajusun ay waay e faktiro badiya ducaa badiya fi sujuudi sujuudi dhatiye ya rabaga yani adoonshay adoonka rabishan dhawya waktigaas sawaado badiya rasul sawa muslima muslimiya wadiiskana uriyey wacanhu an abi hurairata ana rasuul lahi sala lahu alay salam kana rasulka may ad yaqul wa rasuulka ninka goolaw ahaad fi sujuudi sujuudi nabi nau sajuudi dhatiye may ka goole allahuma ikfir li dambi kulihi yani kulahu diqahu wajilahu awalahu aakhirahu ila akhiriya kagola kana rasul kana ana rasuul lahi sala lahu ala slam kana rasulka mayali yaqul rasulka ninka golaba fi sujuudi sujuudi nabi nabo sajuudid asi meeraay allahuma ya allah walayo ikfir dhaaf lian laanta in dhaaf dambi dambiga in dhaaf kulahu kula dambi dambi kuli shay in dhaaf diqahu diqa dambi dambi kiidis oo fudud in dhaaf wajilahu jila dambi dambi kiidis win ilaah in dhaaf diqahu sagirahuwa diqahu sagirahu sagira dambi dembakidis yar indhaaf wajilahu kabirahu kabira dambi dembakidis wing ilahu indhaaf hay waawalahu awala dambi dembig awlisha ilahu indhaaf waaakirahu aakira dambi dembig aakirshayn ilahu indhaaf waclaniyatahu aclaniyata dambi dembiga daahirsa kidis daahirkan ilahu indhaaf wasirahu sira dambi dembakidis sir eh kaasna ilahu indhaaf erjara awa muslim muslim adi kuriya sujuuddatilkadoaysade waan caisaa radi allahu taala anha qalat caisu may ka golay ibtagadtu nabiya waay sala allahu alayhi wasalam nabagya waa data laylatin fi laylatin laylado fijaya rasuulka waay fataxasastu waweydi ay fatabalabtu dalabaya waweydiyay rasuulka waweydi fa idan isla markii wa rasuulka waab raakicun ki rakocsunbo o sajusun yaqul rasul rasuulku may kagolay sala allahu alayhi wasalam subxaanaka wabixamdika laa ilaha ilaa anta suba kagole mana wa fi riwaayatin fawagacad yadi galantaya dhiiday calaa badni gadamey gadamay nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka lamis luga dhatiyo lamis luga dhatiyo ye yani waa kay masalam garantay kadiri walaal wa rasuulkana fi lmasjidi fi makani sujuudi sujuud boosa kusugan yi wahuma gadameenkana mansuubataani lama la oogiyayin wahuwa rasuulkana yaqulu kugolaw sala allahu alayhi wasalam allahuma ya allah alayo ini an acawud min gale biridaka saalahashadaa kooka megan gale min sakadika dhirfkaheshe kooka megan gale wabimucaafatika cafyowka kooka megan gale min cuquubatika cikaabka heshe kooka megan gale wacuudu mingn gale bika ilaahdi kumn gale minka min cadaabika kumn gale bika biramati ilahi ilahi bika wacuudu min gale bika di kumn gale minka min cadaabika kumn gale laa uxsi anaan makoobaw sanaan aman calayka korka makoobaw antaada kama sidi oo kaliyees adnaytaad amaantay calaa nafsika nafta korshaka amaantira waa muslimun wadisra weriye waan caiشata radi alahu taala an qaalad caish may ka gole istakatu nabiya nabaga waahi sala lahu alayhi wasalam daata laylatin fi laylatin layladooda hadiye ya rasuulka waay weydiyay waay rasulka si d injifasanjifi waayarti mana fataxasastu wu weydiret wu weydiye ama idkalambahi kada gale wu weydiyarti mana fataxasastu wu weydi faidan huwa rasulka waaba raakicun ki rakocsan bo waaba jilbo bahasa rakocsanyi magdu wu weydi wala yangata gabalka magde manaa fanusmajar fanustal damiye balare usul wal damiba kalkun rasulka magdugaasa katukadaay reed waayo sarisi waayo reed tataabada marki dambi yani waaba rakocsanyi wa faidan huwa rasuulka waab raaficun waay low saajidun ki sajudsun bo yaqul mustafa sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay fi sujuudi may kagooley subxaanaka ilaah dahi sanaantaadiya kadahire subxaanaka ilaah kadahire wabixamdika ma xamdika amaantala lagab laa ilaha ilaa kalmajar ilaa antaadmain wa fi riwaayatin fawagac ku weydi fatasasta hu weydiyayde fawagacad yadi riwaayata salaaton jer galantaya dhiiday asbuucday ka dhiiday calaa badni gadamehi gadamay nabi naba lami suga Eh, yani wa kay dhatiyo lansajsungay lama lugaad lam dhatiyo iyo galantay kadiri alaa badni gadameyhi gadamay nabi naba lami sugaad ololadiyo ama dhatiyo iyo galantay ka kadiri walhaaliwa rasuulkana fi lmasjidi fi makani sujuudi sujuudu boosay kasugnyi melkasajuuday kasugnyi wahuma lamada lugaadna mansubatani wahuma lamada lugaadna mansubatani lamada suriyeyin wahuwa rasuulka sala allahu alayh wasalam yaqul huwa rasuulka may ka goorey allahuma ya allah aleh ini ana acuud min gala birlaka raadlaha iyo koka migan gala min sakadika tirifka ay shee koomin gale wabimucaafaatika caafiyawka iyo ilaah koomigan gale iyo kookumigan gale min cuqubatika xigaafka ay shee kookumigan gale waacudu min gale bika ilah bika adi koomin gale minka min cadaabika ku kumin gale laa uxsi ana makoobaw sanaan amaan calayka korka amaan makakoobaw antaas kamaa sidii oo kaliya saasnaysaad amaantay calaa nafsika nafta korshe amaanti sidi nafta ka amaantay ilaah saan amaan marki kooba koro su soo dhey wa markaasa rasul marki markia ah, rasuulka bur ali salaadaku bay yani ma in weydiyaasi kada rasuulka ari yani wa kay ras anta fi maqamin waana fi maqamin adina boosa kasugnta anina meel kasugnaas mana anina meel kale bahay adina rabigaas kuaabudaaser mana anina ama masjid wa galay ama meel kale bahanahasiya ido kale meelo bahay kalkan yani anina yani ana fi wadin waanta fi wadin anin waadigo kajare mana waadulgira masir waadi shee karafadaay mana adin waadigo oo rabigaas kuaabudaaser rawa muslim muslim iya wa can sacd abi waqasin radi taala canhu qaala saacad may kagoolay kuna unhaani cinda rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka ergisahaani faqaala rasuulka may kagoolay an yacjizu axadukum axadkin ajize e yagsibahu axadkini kasbado fi kuli yawmin maalin kas alfa xasanatin kun xasanaad kasbad ku caajizeeyu fasa'ala saa'ilu lan kusu'ala wa su'aaleyhu rasuulka su'aal min julasaa'ihi julasaa'i rasuul rasuulka haani lifidyan qofka kumid ee su'aaley mere kayfa yaktasibu kayfa yaktibu alfa xasana kayfa sadeeba yaksib rajul yaksib huwa aadkan kasbade alfa xasana maalin harinto kun ajarsalan kasbade qaala nabiy nao may kagoolay tanlay wel yusabixu dahire huwa axad allaha tacaala ilahiya dahire miata tasbixatin boqol tasbix iya ilahay dahire fa yuktabu lahu lilaxadi may langabtugayde alfu xasanatin kun xasanaadiya langabtuge o yuxaqu walhoobiye canhu can laxadi aadka heshe lakahoofiye alfu kadiyatin kun dembe e oo sagaire yalakahoobiye rawa muslim muslim ya wadi kuriye wa can sacd ibn abi waqasin radi allahu taala canhu qaala sacd may kagolay kuna unaani cinda rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi balisa hoogni faqala nabiyuna may kagolay sala allahu alayhi wasalam ayacjizu caajizey axadukum kookin caajizey an yaktiba huwa axadka ini kasbado fi kuli yawmin maalin kasta dhadiya kasbado alfa xasanatin kun ajar kasbad ku caajise yaabua maalinti kun ajar la kasbad kookin ku caajiseysa rasulka sala lahu alay wasalam fasaala saailun lankasoala wahu rasulku suaali saailkaaso min julasaaihi julasaai rasuli rasulka hani jalisin jalisin julasaa lakajami wa hani lafidiyangna kumide maeray kayfa yaksibu huwa ahad kasen kasbade kayfa yaksibu huwa ahad kasen kasbade yaabua alfa xasana kun xasana sen kasbade qaala nabiy naw may kagoolay sala allahu alayhi wasalam yusabixu huwa ahadka dahire kunkaasraadinta kukoe allaha tacaala ilahay dahirey subxaana allah subxaana allah subxaana allah yeere miata tasbixatin adahire boqol tasbix boqol tirsay boqol tasbix seedta yugtabu may lang abtugey lahu lilaxadi alfu xasanatinga lang abtuge a ahay alfu xasana laablaab ajar laablaaba a boqola eraasukunga laking abtuge maana ahay boqolki tumunkiiba tum yani tumunka lasii korsaare fayuktab lah alfu xasanatin kun xasanaad yalang abtuge aw misme yuxad walhoobiye anhu an laadi aadka adkaartaskool yalkahoobiyey alfu kadiyati kun dambe yalkahoobiye awa muslim muslim yadi uriyey qala alxumaydiyu taaso kalkun faliladaasaleto tasbixda subxaan allah bokol too kale aderkiya kun maalinti kun o lanku cajisaw jare lanku cajisaw ma jaro marka oran yani sidee walilahay kun xasanaas lankas welilahay rasuulka hoobi sheegi sala allahu alayhi wasalam fudeeda nagasi boqol too kila subxaan allahi ilaas kun ajra ilaasal xaqiiq rasuulkan in sheega sala allahu alayhi wasalam rawaa muslim muslime waadi tuuriyey oo yani ahay saasu masalan may bua ah shaygan la sheega adkaartan iyo tasbiixaadka sawaabka may bua aha yani ribo oo faaiide faaiidu mana oo ukrawi aw ah, aakhira lakeelaw ajarse hada yani walmuuq bini aadamka walmuuqdo eedin jeeliyo toob lan boqol tooka lanki boqol tooka subxaan allahi er yani kun kunga la siye mis boqol kun alasiya leera fadi hadadka dhanbi yani wal weda fadi lay mana len walaandahaku muuqaalka largaaibta laakin ajarshee rasuulka nii sheegahay sala allahu alay wasalam oo xaqiiqe e kun eh boqolki tooku kun ajar helaas oo weliba ajarka meelgadhonyi allahu yaclam e yali nii sheegahay oo aakhira lakelo mana rawaa muslim o muslim kalku lama tookala ofkoodaahadalaaso walaa washeeko meelo fedheeteen meegala afrilahay mana kalku waktigaylakohadne may bu aha cibaadadii adkaartiyeeda bedada hawa muslim muslim ya waa diis wariyey qaala alxumaydiy xumaydi may ka goolay kadaa sadatan ye hu xadiidka may ka haaday fi kitaabi muslimin o yuxadu ta ka haadi a yuxadu taasaliska qaala albarkaniyu may ka goolay war hawaa kala wariyey xadiidka shucbatu abu cawaanata wa yaxya alkadaan can musa aladi tawaa wariyey muslim muslim bu xadiidka guri min jia fi jiati ladi ladi jeedis guriya kuri wa faqaalu sadidg ma erena wayuxado yeran mana owta walaago yar dareen siyaasada shaki owta shaki faa'iidooyas o walba ama faa'iidooyas lakin walago may kumid a shako oo kal fa yuktabu lahu alfu xasanatin kun xasanaada nang abtuge o mismae yuxado canhu alfu khadiyatin tan itan toodi oo dareen siyaas kalkun la diidahay mana riwaayo may jarte wayuxado eraas faida dheer kalku wayuxado hoob laafi firi kalimada carbeed kalimada carbeed ini la faameeye muhiim asa hadda owtan i waawtan a macno goone kafadhiyan kastaba o macno goone kafadhiyad waawtan bes ina macno goone waawlcadaf owna waawlcadaf xurufalcadaf la iskayin labadaba owta iyonao waawtaba xurufalcadaf la iskayin laakin macnaaka koyaw may fa yuktabu lahu alfu xasanatin kun xasanaada laabtuge o yuxaqu mismee wal hoobiye hoob leerma lamada toodiyo la ini kun kalakin abtug misme ini kunku dembilko hoobi saasa owta dare owtan la shanti wa waaw hilib waaw fa yuktabu lahu alfu xasanatin alang abtuge wayuxadu walhoobiye canho can laadi alkahoobiye alfu kadiya kalkun istigaro kalkun kunno ajarayna wal siye kun damben walkahoobiye meego dheeraad maa kalku macnaha dheerada koyku kalkun lafdigan oo owtan e dad badan iya wiriyen waa wiriyen owtum e owta macnaa iska gaabayi markaas may wa nagdaase kan alakahoobiye misme kan alakasiye toodiyo sadadaas laakin waa hoob leron kanna walkasiye kanna walkasiye mana tan walka dembigin walka hoobiye kun ajarna walka siya taasa kalkun fadlisha dheelaad e kalkun tiyala weydiyahay qaala alxumeydi ruwaada axaadiista weriyen masalan lamada gof oo talmiidkan eho sheekin walafsudin sudeen ya lankoona owa weri lankoona waawa weri sida gof may weriyeeno waawa weriyen kono may weriyey owa weri ay la ree kalku sidii gof ala ree mana ada she iskufadaley kalku asharka lasinasda sida gof dambasada eren lamirka inta nagan ada isku dhaafaliday kalku kida adi meelo ku sheentay meelo fikra gartay reerkoysa hadlay gorosay lafdan hadlay waadasiyalay mana kalkun saas oo kale adamaylilaya may weriyeena alay ha shucba ko abu awaana lama yaxya alkadaan sedi ay kuriyen yoo dhon can musa sheeko musa lera sheekh shohay aladi musagaasoo rawaa muslimun imaamu muslim weriyay xadiidka min jihati jihati ladi musa imaamu muslim xadiidka wuri iyo sadidas kofna kuriye laakin sadidi mere faqaalo meerena wayuxado bigayri alifin alistaasaladoilbada wayuxado yer kalka faaido dheeraade koyas fa yuktabu lahu alfu xasanatin aling abtuge wayuxadu walhoobiye anhu an ilaxadi alfu hadiya kalkun lamada ba helew mana kungna walang abtuge kungna walka hoobiye dembe tanga reed dheeraad mana wala laweybihay ajarkaas iska dar badan iya laweybihay aliftaasa reed mana iskafalaasiy qala alxumaydi mere kada sadatan sadatan sidew o yuxado tan e eh ye huwa xadidka kainun haadi fi kitaabi muslim a kitaaba muslim taasa kagoranto o ya kagoranto o yuxadusumakaindigi laakin qaala albarkaniy sheekh lbarkani may ka goole barkani may wa rawaadin oo bukhaari wiriyaayaan ahe yani kumid lan kumid barkani warawa may wiriye ere riwaayadan tanga otama e riwaayo kala jarto dadkal oo waan dadlaka kal suginye warawa may wiriya xadidka shucbatu imaamki shucba dheraa imaam وabu awan sun kadalika aimada mxadiinta kajar yaya lkadan waaba sii daray yaya bna sacid nasaab jar tacdil sun aimada wima kajar sadida soy oo aime e may weriyeena waana can musa lay kuriyen aladi musagaas musa intakyaal un ada adigamenkulaawdahay can sacd ibn abi waqas laakin sacadkun me sanada lay xabib muslima la kuweri sanadka marku kan kubilaawdaa musaha imaam muslimka lankus kuweri kalku musagaas oy dad kale oo muslimka laweriyahay anga jiran oo dad badan rawa muslim yani wa kasaas an musa may kuriyeen sadidn alladii musa rawaa muslim muslim bu xadiska kuuriyey min jihati jihati ladi ladi jeedis kuri may kuriyeen sadidas oo ya kuriyen orta sadidas ofalankaasion kuriyen reediyo sada oo oma erne fagaaloma erene salaasadan wayuxado saereg mana walhoobiye iska darkolku fa yugtabu lahu alfa sanatin lang abtuge wayuxado an walhoobiye o misma e yahay tioda tan misma tan itantoodi ahay haduma eh wa walanka sare wal hoobiye man wayucad bigayri alifin saasa weriyen a warawa shucbat waayruha weriyen bigayri alifin a weriyen saas an abi darin radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagolay yuslixu may haaday ala kuli sulama hubniyaal kasto korsho may haaday min axadikum sulamaadkaas oo min axadin ku haadeen sadakatun sadag iyo haadaas fakulu tasbiixatin subxaan allahi kasta sadakatun waay wakulu tacmidatin alxamdulilah kasta sadakatun waay ay wa ila aakirihi ana rasuul lahi sala lahu alay slam qala rasulka may gole yusbixu may ahaadaya calaa kuli sulama sulama bilamin wakasrin mufrad i jamac walang adeegsade sada yani riya oo marki arbiciinka bilaabsheegoy jari tafaasiil aadiyayadbashadika yani calaa kuli sulama wabon kasta wala rakod mis calaa kuli sulama hubniyaalo kasta wala rakod lama jamaci mufrad calaa kuli sulama hubon kasta korshe waa bariisaday sulaamaadkaaso min axadikum kookin heshe ku ahaati sadagatum sadaiya waa bari sidaas wa fakulu tasbiixatin subxaan allahi kasta sadagatum sadag waay subxaan allah ber hajargone wakulu tacmidatin alxamdulilah kastana sadagatum waay wakulu tacmidatin yani wa kay masalan dutahay tahliilatin tawxiid kasto laa ilaha ila allahu kastana sadagatum waay wakulu takbiratin allahu akbar kastana sadagatum waay waamrun faraw bilmacrufi nagla faran sadagatum waay wanahyun reebo an lmunkari munkara reebon sadagatum macruf may walal wali shareecada hadiye wanaag ahaan lanka kasa macruf lere munkarna may lere walal wali shareecada hadiye umaata lanka kasa munkar lere sadaqatun waay wayujzi may gudeey min dalika almadkuuri madkuurkaas kaase heshe may gudeeyan rakactaani lam raka aya gudaayaan rakacteen kaas oo yarkacu huwa shaksiga tukadaw yusali huwa shaksiga ma rakacteen tukadaw min aducaa barjinka kumid e lam rakac oo barjinka tukadaas yantan kulisho gudaayan wa oo may ba yani ubun kas yelan xadiidkan sada cadeeyeyn may haytay kofka hubnaasha ini ka kakoobanyin saddex boqol ilidin hubnaas oo kale kolkun waa aabahoo bariyo ilahay waakakin barisi adoo caafimaadkas ilahay waakakin barisiyo hubnaagaso shukrisho lakin kubahanyi si hubnaagka ilahay caafi caafiyowsho oronsiyaadi maana ilan yani lain shakartum lasidanakum wa ilahay nicme kasi caafimaadakin waa barisi maha saddex boqol ilidin hubnaadiyo ilahay kin caafi saddex boqol ilidun shay oo heer ini lakoyto kalkun oo oh, subxaan allahi lalikoytiya taxmiid lalikoytiya tawxiid lalikoytiya hadisid boqolyo la dhoorakoy intaas oo dhan hadii tasbiixe kasamaysa nagadaayan laakin maykin kugudaylilia wayujzi may guday min dalika almadkuure rakactaane guday rakacteenkaas oo yarkacu huwa shaksiga rukuuca tukudaw ma rakacteen min aduca barjin tukudaw oo sadidi boqol iyo nayolihidinki hubnaas sadaqadii odalkoofadaay mayn gudaayana lamadaas rakac may walay lamada rakac o loxyade hubnaagi dhon kasamayas mana bes kulisatilrgobsurishatasgudukeli fadilat duaa iye salaat duaa iye hadalhaytay laakin hada dikriga adkaartasana baraasade baabun e hadirna baabu dikriga rawa muslim muslim iya wacdii kuriyey wacan umi lmu'miniina